بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الأحبة dhammaantiin waa idin wada mahadnaqayaa maamul iyo dadweyneba siiba dadkii soo qabanqaabiyey kulankan iyo dadweynaha tirada badan leh ka soo qayb galayba ee intaa kadib darsiga sidaa lagu tilmaamay ciwaankiisa waxa weeyaan qofka mu'minkaa diintiisu waxay ka iftaa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa waxay yidhaahdaan culamaaءi luga kalimaam raagib waxa uu tilmaamayaa alkhalqu wاlkhulqu aslu waaxid ereyga khalqiga abuurka ku saabsan iyo ereyga khuluqa dhaqanka ku saabsani waa eray qudho af carbeed eraygaasi haddii laamka la reebo oo alkhalq la yidhaahdo waa muuqaalka iyo hay-adda ama shakliga ama suurada ishu ay aragto ee qofku uu leeyihi khuluq haddaynu nidhaahnana waxay idhaahdaan waa dhaqanka iyo sajiyada dabeecada qofka bini aadamka uu leeyay ee basiiradu qalbigu arko idan midna ishan horaa lagu arkaa basarka midna basiirada aragta si kale haddaynu u nidhaahno waxa weeyaan qofka muuqaalkiisa saree muuqda iyo muuqaalkiisa dhabta ah muuqaalka sare waxaa ka muhiimsan muuqaalka hoose ولذلك baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy yaa bني aadama qad أنزلnaa عalayكم لباasا yuwaarي sawآaتiكم وrisha وlibaaس التaqوى ذalika khayr ilahay wuxuu leeyay subxaanaه وataعaalى reer nebi aadamow waxaanu idiin soo dejinnay libaasan yuwaari sawآaتiكum وrisha hu astura cawradiinna iskuna qurxisaan hugan sare aynu xidhanno sababaha loo qaato waxaa ka mid ah inaad kow cawradaada asturatid laba waxaa ka mid ah inaad muuqaalkaaga ku qurxisid oo riish kuu noqdo laakiin ilaahay wuxuu leey walibaasu taqwaa daalika khayr huga alla ka cabsiga waa huga cawrada qarsoone hoose astura ee dhaqanka ah ee akhlaaqda ah kaasaa khayra baa ilahay leeyay kaasaa kan ka fiican sidaad u eg tahay sidaa tahaa ka qurux badan haddii dhaqanku uu liito quruxdaada iyo muuqaalkaaga sare waxba samayn maayaan walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan iimaanku bay yidhaahdaan waxay ku tilmaamaan iimaanku waa geed qalbiga ka baxa cilmigu bay yidhaahdaan waa geedka usuushiisii iyo curuuqdiisii yacnii waa geedka salkiisii iyo xididadiisii uu ku taagnaa cibaadadu bay yidhaahdaan waa geedka laamaheedii akhlaaqduna waxay yidhahdaan waa midhaha geedku bixiyo idan iimaanku waa usuushii waxan ku dhisnaayeen oo haddaan iimaan jirin waxba ma cibaadaduba ay leeyihin waa laamihii uu geedku tilmaamaya bixinayey akhlaaqdu waxay ku tilmaamaan inay tahay samaradii laga goosanayay waa midhihii si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamayaa waxa loo soo bixiyeyba inay tahay innamaa bucitu liutamima makaarim alakhlaaq aw saalix alakhlaaq waxaa la ii diray buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda fiican teeda suuban teeda qurxoon marka wuxuu nebigu ka dhigay risaaladiisa cilladeeduba inay tahay inuu dhaqanka hagaajiyo waa midhaha adduunka lagu goosto idan taskiyaة اlأkhlaaq aw taskiyaة الnafs hiya algaaya اlأulى waa hadafka koowaad ama ujeedooyinka ugu waaweyn ee saaxibu الrisaala calayhi الsalaaةu wasalaam uu tilmaamay inana waxaa habboon markaa diinta markaynu qaadanno inaynu u fahamno inay suluugeenna iyo afcaasheenna iyo dhaqankeenna iyo qaabnololeedkeenna wax ka bedesho hadday taa wax ka bedeli kari weydo waa diin jaafa walidaalik ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala saddexda shay u tilmaamay nebigu inuu qabanayo waxaa ka mid ah laqad mana allahu calى اlmuؤminiin ama huwa aladii bacaa fi اlأmiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma ilahay wuxuu leeyahy ilahay kitaabkiisa ku dul akrinaya xujo ku oga weeyaan shayga labaada uu qabanayaana waa maxay wixii aqbalay taskiyatu nafs in loo sameeyo waa idin طahirayaa oo wuxuu idinka طahirayaa uskaga bini aadamkuu hoosta ku wato aadanuhu uskaga saruu isku dayaa inta badan inu iska maydho oo saabuun iyo kriimo iyo waxaana iibsataan oo dhan waxaa rabtaan muuqaalka sare ina ku qurxisaan waxaase iib u baahan iyo wixii lagu qurxin lahaa muuqaalkaaga hoosee dhabta ah kaasa shakhsiyadaadii dhabta ahayd shaksiyadaada dhabtaa ah sidii aad u qurxin lahayd baa isweydiinleh nebiguna wuxuu u yimi calayhi salaatu wasalaam shaksiyadaa inuu qurxiyo intaa waxa dheer markaa inuu kitaabka iyo xikmadda baro waxaan leenahay cibaadaadka islaamiga ee ilaahay inagu waajib yeelay duquus wax la sameeyo unu haykel oo lala yimaado qura maaha ee waxa weeyaan farsamo lagu qurxiyo akhlaaqda qofka bini aadamka ah waa farsamo qofka gaadhsiisa inay ruuxdiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisa dhab tahay kor noqoto sidaa awgeed waxaan leenahay cibaado kastoo diintu ina fartay risaala akhlaaqiya bay leedahay hadaf akhlaaqeed buu leeyay cibaado kastoo diintu ina fartay haddii labadaasi ay kala baxaan oo cibaadadu ay dhalin weydo wixii laga rabay cabsi weyn baa jirta in aakhirana wixii laga rabay lagu waayo adduunka hadday dhalin weydo wixii laga rabay tusaale ahaan arkaanul islaamka wax ka mida ah haddaynu tilmaamno yacni qur-aanku wuxuu ka warramaa inta badan xikami licibaadaati wa asraariha waxay yidhahdaan culammadu fuqahadu inta badan waxay xoogga saaraan cibaadaadka cilalkooda ama shuruudooda ama waxay ku asaxaan ama waxay ku buraan laakiin culuum tarbiya culuum taskiya iyadu waxay ka warantaa xikamka iyo haayaadka looga dan leeyahay cibaadaadkaasi sida awgeed maalan salaada ilaahay markuu ka warramayo wuxuu leeyahy wa aqimi الصalaata ina الصalaata tanha can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaada ooga baa la yidhi salaadda maxaa loo oogayaa ina الصalaata tanha can اlfaxshaaءi wاlmunkar waa gaayada salaada waxyaabaha marka la oogo laga laga faa'iidayo waa tan salaaddu waxay kaa reebaysaa waxa xun ee foosha xun iyo waxa diintu diiddo labadaaba waa kaa reebaysaa min alfuxshi wاlmunkar alfaxshaa qofka aan tukanin qofka tukan markaa waa inuu ka dhaqan gadisnaadaa qofka tukadaa salaada wixii ay sheegaysay waa in lagu arkaa waayo cibaadada tani maalan salaadda waxayna baraysaa kala dambayn waxaa laynidhi saf qura wadagala nin qura idin tukinaya ninkaasoo quraa daba soconaysaa astaamuhu markuu idin tusiyo wuxuu samaynayo unbaa ka daba odhanaysaa saasaa u soconaysaan waa system qiyaado leh waa system leh nidaam go-an wuxuu doono ninku isna kugu wadi maayo wax go-an buu kugu wadaya hadduu qaldamo sheeg baa lagu yidho sax subxaan allah dheh sidii la rabay maaha sidaad ku wadaa weeyaan waa in la toosiyo idan kala dambayn bay ku baraysaa waxay ku baraysaa tawaaduc iyo sinaan iyo midnimo waa meesha qura ee ay isugu yimaadaan madaxweynaha iyo miskiinka suuqa jooga maalqabeenka iyo caalimka iyo ninka reermiiga iyo faqiirka iyo classis dadku ma kale mujtamaca muslimka طabaqaad ma kala le aan is meelahan kale ay dadku bini aadamku samaysteen oo dham waa طabaqaad nawaadida la tagaa inta lacagta le naadi gaaray tagaan ha imaninku odhan maayaan shaahay kugu qaaligaraynayaan markaa waad iska tegaysaa marka lagu dhaha koobka shaaha saddex dollar la siinayaa waa hanoo imanin sida u taalla si kalea laysu reebayaa waxyaabahaasi oo kale laakiin halka kan dadkao dhan baa imanaya mid xoola hayste iyo midaan waxba haysan mid miskiin aha iyo midaan miskiin idan tawaaduc iyo akhlaaqda la ysbaraya kibirkaa layska reebaya marka waxuu leenahay cibaadada salaadu waa cibaado maqaasida looga dan leeyahay ay ka mid tahay inay alfaxshaa walmunkar reebto inay dadka dhaqanxumo oo dhan ka reebto s awgeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo jooga xadiidka imaamu axmed iyo bayhaqi fii shacabkiisa ay ku soo aroorinayaan sheekh ililmaanina saxiixa ku tilmaamayo isagoo nebigu fadhiya calayhi salaatu wasalaam baa nin baa lasoo hadal qaaday saxaabadii markaase waxaa la yidhi ninkaa hebela ah. warriyow ninkani habeenkiina wuu tukadaa bay yidhahdeen war ragga salaatuleilka u kaca maalintiina gacantiisu ma yaro dhowrsana markaa ninkan laba waxoo aan isqaban bay sheegayeen waa ka yaabayi habeenna waa tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaadaa oo tuuganimaa jirta waa laba aada u kala fog dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi innahu sayanhaahu maa taquul aw satanhaahu salaata riwaayad kale waxaana sheegaysaan hadday jirta buu nabigu le iyadaa ka reebaya iska dhaafa buu nabigu yidhi salaatuleil buu tukadaa hadday dhab tahay iyadaa ka reebi doonto dhaqan xumadan kale a sheegaysaan buu nabigu u tilmaamaya calayh isalaatu wasalaam yacni qof salaatuleil u kacay waa inuu dhaqankiisu isbedelaa marka waxaynu leenahay mafhuumka xaqiiqiga ee salaadeennu waa inay midhihii laga rabay dhashaa oo aynay dhaqan xumo maalan zako zakadu maaha cashuur dadka xoog lagaga qaado waa xoolo uu qofku can tawcin u bixiyo isagoo isagu ka raalliya uu bixiyo waa xoolo loogu talagalay qofku naftiisa iyo maalkiisaba inuu ku tahiro saa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tuzakiihim xoolahooda waxaad ka qaaddaa baa ilaahay yidhi sadaqo taasoo tahiiru nufuus u samaynaysa wa taskiyatu nufuusi waalmaal xoolahooda ilaahay ugu badhaadhinaya ay ku badhaadhayaan sadqadu ama zakadu siday tahay haddii loo bixiyo waxay idhahdaan dowladda maraykan waxay cashuur qaadoo dhan marka la ysku daro haddii nidaam xisaabeedka zakada lagu xisaabiyo waxay qaadoo dhan tree bercent buu noqonayaa laakiin nidaam xisaabeedka lagu qaado cashuurtaan ahaynka zakada waayo inkamka cusub baa laga qaadaa iyo waxaad sanadkan macashtee wixii hore lagama qaado cashuurta hadaad laba bilyan leedahay oo xoola ah lacagaa sidatid oo boqol kun ku soo gasho boqolkan kun baa la cashuuraya laba bilyan waa hantiyihii hore ayay ka soo hadheen markaa laguma cashuurayo laakiin waxaa laga yaabaa boqolkan kun inay ku cashuuraan boqolkiiba konton ama boqolkiiba afartan sistamkan waxaa u dejistay nimanka xoolaha leh ayaa inta badan dowladaha u badan iyagaa sistam ka dhigtay waayo miskiinkaa dhabarkiisa la fuula miskiin baa miska lala fuula lama maqasho miskiinka isaga wax meel uma oolin mushaharka yarow soo qaatun bay boqol kiiba afartan ka qaadaya adiga waxba kuu hadhi maayaan intaadi baa lagaa gurayaa oo dadkan kale oo dhan lacagtaa badan maa laga qaadaya laakiin maalqabeenku lacag badan bixin maayo markaasaa loo ego lub hooliskalu samaysto oo ah investment hadduu geliyo waxan baa laga daynaya waxan hadduu sameeyo waxan baa laga daynaya shaqa abuur hadduu sameeyo waxan baa laga daynaya marka iyagu waxay samaysteen waddooyin la maro calaa kulli waxaan uga dan leeyaho waxa cashuur la qaado o dhan marka la ysku daro olmost maraykan hadduu zakada qaadi lahaa wa isku dhadhawaan lahay waxay dhahdeen zakadu waa two point five waa two point five percent boqolkiiba labiyo badh laakiin xoolahaaga oo dhan ah odhan maysid inta sanadkii horaa zakeeye sanadkan zakayn maayo ma jirto xoolaad haysato o dhan baad ka bixinaysaa maxay two point five marka haddii laysku eega bay leeyiin xataa calculation ahaan waa isku dhadhowdahay wax kala badan maaha laakiin dadku unbaa jeclaaday xagga cashuurta inuu cararaan oo xagga zakada iska daayaan sistamka inuu dhaqana maxaa zakada loo keenay waa zakadu waa wuxuu qofku bulshada uu rabo inuu ku celiyo bulshadan dhexdeedu lacagta ka keenay xoolihiibuu isticmaalay xoogoodii inuu ku celiyo waxay keensanaysaa naxariis inuu dadka u naxariisanayo waxay keensanaysaa dadku inuu noqdo dad walaaloo isku xidhan kan faqiirkaana isaga saka laga qaadi maayo waxba ma haysto wax zakoobaba haddaanu haysanin isaga laga qaadi maayo idan zakadu waa takaaful ijtimaaciya wax abuura akadu takaaful ijtimaaciya wax abuura weeyaan haddaynu soomka eegno soomka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waxaa laydinku waajib yeelay idinka iyo kuwa idinka horreeyba soon maxaa laynagu waajib yeelay lacalakum tattaquun baa ilahay yidhi kay tattaquu mansilatu taqwa si a u gaadhaan ama nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa idaa kaana yowmu sawmi axadikum haddii midkiin uu sooman yahay maantaa falaa yarfud walaa yaskab iyo hadalada xun ku hadli yuu qaylininoo buuqi adoo sooman haddii lagu caayo ama se lagula dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa ini imra'un saa'im war waan soomanay anugu dhe waa training lagu gelinaya bil sanadkiiba ugu yaraan haddii aanad wiigiiba laba casho gelaynin ama bishiiba saddex casho gelaynin oo ah sida sunnada ku soo aroortee loogu talagalay galay maantana ay dhakhaatiirta caafimaadku dee ku talinayaan nobel bricekii kii biomedicalka lagu qaatay waa soonka wiigiiba in laba casha la nin jabaanisi ku qaatay bini aadamkiina faa'iidada walaada iyo aqoonta cusub ee tofaajiga la yidhaahdo oo uu tilmaamayay siduu jidhku isu cusboonaysiiyo ee unugyada gaboobay uga takhalluso isla markaana uu baad uga dhigo intuuna una gadilo ayuu haddana unuga la googoynaya sberbaab looga dhigaya jidhka intiisa kale marka waxay leeyiin soonta waxay samaysaa jidhkaaga inta liidatana inay disho inta kalena ina cusboonayso waa lagu dhallinyarooba markaa odayada waxaan lena haddaad dhallinyaro doonaysaan iyo dadkan da-da ka carray iyo dadkan isdhuubaya iyo dadkan isqurxinaya war sunnadii nebiga raaca oo qurux madnaanaysaan saa awgeed nebigu wuxuu leeyahay haddii midkiinu sooman yahay trainingkaa markaad gasho waa in akhlaaqdaadi iyo dhaqankaagu isbedelaan wixii loo soomayey midhaheeda waxa ka mid a inaad baratid dulqaad inaad baratid iyadoo lagula dagaalamayo inaad qabowaa qof degan noqoto aad tidhahdo raalleeho anigu ah, waan soomanay ninkan soo xaydxaytee gafeerhka kuu duubanaya waxaad leedahay anigu waan soomanay raalleeho ka ku caayay waxaad leedahay anigu waan soomanahay adigu qaylin maysid oo buuqi maysid dagaalami maysid waxay sheegaysaa markaa mafhuumka soomka laga rabaa waa inuu dhaqankaaga wax ka bedelo masaa'ilkii ajarka iyo cibaado inay tiyo ilaahay inay raalli gelisa iyo waa meesheeda laakiin waxaan ka warramaynaa aahaarta ay ku leedahay nolosha qofka bini aadamka ah salaaddu aahaar bay ku leedahay soonku raad buu ku leeyahay sawgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayay qaar baa jira soomanoo soonkoodu aan u kordhinin gaajo iyo haraad mooyaane hadduu daa midhihii soo saari waayo oo sidii la rabay noqon waayo gaajo iyo haraad baad ka qaada haddaynu rukunka xajka eegno ilaahay wuxuu leeyahay alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj wma tafcaluu min khayri yaclamhu اllah wtazawaduu faina khayra zaadi الtaqwى wataquunu ya uli lalbaab xajku waa bilo go-an baa ilaahay yidhi ee qofkii xaj xidhaa yuu afxumo ku hadlin yuu faasiqnimo u bixin ficil iyo camal toona muran yuu gelin intuu xajka ku jiro xajka marka la galo ee qofka muslimka uu xaj tago wuxuu tegayaa kow ardu salaam dhul la yidhi dadkiisa daayo geedkiisa qodaxa ka jara geedka aan lagu ogola inaad laanka jabiso qof bini aadama inaad jiidha iyo inaad waxyeesho iyo daah waxaad ku jirtaa waliba soomaaligu male wuu u baahan yahy meelaan la istaataabanaynin dad kulul oo dagaalun iyo cay wada meel qabo waana cidimo istaabanayn inuu tago wuu u baahan yahy xajkaa waxaa la intaad ku jirto dadku waa sawaasiq waa siman yihiin boqor iyo mid ka hooseeya laba maroo cadcad aan tollayn baa la sitaa imanka maryaheennu waa kala nooc qaabka loo tolaa waa kala wada gedisan yihin ninba sibuu quruxda moodo u socda marka waxaa la yidhi laba antoo liimaba lahayn oo laysku maro unu nin walba isku duuduubo oo inta badan isku midabba ah inkastoo aanu midabku waajib ahayn inta badan caddaan wadaa ah ayaa dadku xidhanaya waxa kaaga daran waxaad gelaysaa nolol wax waliba kuyuu yihiin habeenkii baad toosaysaa musqusha kuyuu baa loogu jiraa cunada kuyuu baa loo ilaa dhowr milyan oo qof baa meel wada degan oo isku timetable ah mar kuna wada guuraya mar wada seexanaya mar wada tukanaya mar waa ummadda dhan oo hal shaqo wada qabanaysa timetabelkooda isku mid yihi waxay noqonaysaa wax walba inaad kuyuu gasho cunada kuyuu ugal salaada kuyuu ugal masaajidka kuyuu ugal wax walba inaad kuyuu gasho kuyugaasi wuxuu keensanayaa in la ixtiraamo in qofka jilicsan la horu in laysu naxariisto wayu'hiruuna calaa anfusihim inay meesha timaado in laysu sabro bannaan baa wada seexanaysaa halkan nin waliba qol gaaruu leeya u xidhaa maase islaamtu tidhahdaa carruurtana ah amase qof una ahaadle odagii baa hurday halkoo bannaan baa la wada seexdaa mid qarwaya mid jariqsanaya mid waa halkiinaasaa wada joogaysaa dhammaantiin ma leh meel gaaroo aad eh, seexata ma leh waa training lagaa soo saarayo ah bini aadamka saa loola noolaado intaynan ka warramin ajarka la helaya iyo siaa dembiga loo dhaafiyo kaa loo dhaafo waxaynu tilmaamaynaa cibaadaadkani inay raad dunawiya leeyihin raad dunawiyo inta adduunka la joogaa inay leeyihiin baa laynoo tilmaamaya waa meel ay isugu yimaadaan bini aadamkao dhami mid madow iyo mid cad iyo mid yalowaba la joogo kala sarrayn lahayn waxba u dhaxaynin dadku uu sidaa wada socdo ayuha laxiba markaa waxaynu leenahay cibaadaadkeennu midhaha laga rabaa waa inay amar akhlaaqiya yeeshaa iimaankeenna midhaha laga rabaa shajarat oo dhami baynu leenahay iyadaa cibaadadu ku dhisan tahay iyadaana akhlaaqdu kusii dhisan tahay sidaynu u kala iimaan badannay waa inaynu u kala akhlaaq badannahay markaa waayo akhlaaqdu waa midhihii iimaanka iimaanku hadduu daciifo waxaa la daciifa midhaha ka dhalanaya waxaa la daciifa cibaadaadkii waxaa la daciifo amaradii dhalanaysay akhlaaqiyaadkii saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy akmalu اlmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa xaasinuhum khuluq mu'miniinta waxaa ugu iimaan dhammaystiran kuwa ugu akhlaaq fiican waayo iimaanku dee wuxuu ku xidhaya baynu leenahay akhlaaqdii uu samaynayay saa daraaddeed haddii uu iimaankaagu weynaado macnaheedu waxa weeyaan in akhlaaqdaadiina ay weynaatay iimaankaagu hadduu daciifo akhlaaqdaadana waa daciiftay si awgeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamay alimaanu bidc wa situun aw bidc wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo lixda ama dhowr iyo toddobaatan qaybood waxa u sarreeya baa la yidhi kelimatu tawxiid waxaana ugu hoosaysa maxay imaatat اlada can اariiq jidka in qashinka laga daayo haddaad aragto ummad streetskoodu kudaafa tahay dacfu limaan baa haya suuqeennu hadduu kudaafad noqdo innaga ka soomaaliya handhib ayna haysato iyo dad badan oo muslimiinta kale ka mid ah gal robert fiske la yidhaha wariye caana kontaneya sare wariyeah ayaa wuxuu idhaahdaa qofka muslimkaa ah, buu yidhi haddaad gurigiisa gasho waa guryaha dunida ugu nadaafad badan la buu yidhi waddada hor marta haddaad eegtana waa meelaha ugu foosha xun buu yidhi su-aasha isweydiinta le buu yidhi maxay ku dhacday maxay ku dhacday buu yidhi gurigana wuxuu rumaysay inuu isagu leeyahy waddadana inaanu lahayn asaynu rumaysanay soo maha gurigaaga intaad soo fiiqdo fiiqdaa waad qashinka waddada kusoo saydhaysa gurigana waad ka ilaalinaysaa waddadana waad geynaysaa nebigu wuxuu leeya iimaanka halka u sarraysa waa laa ilaaha ila allah halka ugu hooseysaana waa maxay waa imaadat اlأdaa can الطariiq waxa dadka dhibayo aad jidka ka dudo wاlxayaaءu shucbaة min aliimaan bu haddana nebigu sii raaciyey xishoodkuna waa gabal iimaanka ka mid ah haddaad aragto ummad xishoodku ku yaraaday iimaankoodii baa dacfi ku jira ummad xishoodku ku yaray haddaad aragto iimaankaa dacfi ku jira waxau nabigu tilmaamayaa laysa اlmuؤminu bالطacaani wala اllacaani wala اlfaaxish wala اlbadii mu'minku ma aha ku dadka dura inagu ammaan baynu haysanaa iyo kaftar inay tahay waa isjareexayna buu leeyay yaa ku yidhi wax jurxi samee waa dhaawacay ilan jareexadan waa facrabi unbaad wadaaye yaa ku yidhi dadka dhaawac dhammaan waxaynoo haysanaa qofba qofka kale inuu mudo bale dhaqankeenna waxaa ka mid ah qofka bini aadama intaad eegto ayaad halkuu iin ku leeyahay baad magac uga dhigaysaa madaxay iyo gacmay iyo dhegay iyo waxaynu la baxnaa waa maxay laangare waa qofkaad eegaysaa eegaysa meeshaad tirahda allele halkaasuu iin ku leeyahay ayaad magaciisa ka dhigaysaa waa ceeb mu'minku acaan maaha la yidhi qof caytaba maaha oo dadka dura lacaan maaha qof wax lacnada maaha faaxish maaha qof afxun maaha badi maaha qof yani akhlaaq xunoo caytamo maaha wuxuu nebi maxamed tilmaamaya man kaana yuuminu biاllaahi walyowmi اlaakhir wararkii aakhira iyo alla rumaysanow ama khayr ku hadal ama aamu lama odhanin qof walowba ama khayr ku hadal ama aamu ee waxaa lagu xidhay maxay man kaana yuؤminu bاllaahi wاlyowm اlآakhir ciddii ilaahay rumaysan iyo maalinta aakhiro macnaheed waxa weeyaan haddii iimaan jiro waa inay masaladani jirtaa waa inuu jiraa dadku ama khayrun ku hadlo ama inuu iska aamuso waa inay jirtaa cagsigeeda axaadiis iyo aayaad badan baa baabkaa ku soo aroray wakhtigu uu kooban yahay markaa inaan idin tilmaamo abaamumaa doonaya ayaa ku soo aroray baabkaa iimaanka iyo in laysku xidho akhlaaqda tan cagsigeeda waxaa nebigu tilmaamaya dacfuliimaanku midhaha ka dhasha inuu dhaqan xumadayey dacfuliimaanka midhaha ka dhasha inuu akhlaaq xumadayey nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yu'min qiila man ya rasuul allah fii bacdi riwaayat khaaba wa khasir qiila man ya wuxuu nebigu leeyahay ilaahay baan ku dhaartee ma rumaynin allaan ku dhaartay ma rumaynin allah ku dhaartay ma rumaynin iimaan lagama helin ama iimaan kaamila ma leh ilaahay rasuulkiisiiya waa kuma baa la yidhi qofkani kan jabay yani iimaankii aad ka anfiyaysaa loo diidan yahay waa kee qaala aladii laa ya'man jaaruhu bawaa'iquh waa kan jaarkiisu sharkiisa ka nabadgelin buu nebigu yidhi ama ha noqoto guryo aynu ku jaarnay ama ha noqoto qabaa'il aynu ku jaarnay ama ha noqoto magaalooyin aynu ku jaarnay ama ha noqoto gobolliya wadanno aynu ku jaarnay qofka aan jaarkiisu nabad ka helini oo shar ku wadaa kaasi iimaan male buu nebigu tilmaamaya yacni hadduu iimaan fiicani jiro jaarkaagu wuu nabadgeli lahaa waayo nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyay jibriil siduu iigu celinaya warka ilaa u maleeyey buu nebigu yidhi jaarku in la odhan doono way isdhaxlayaanba xadiidkaa wada taqaanii jibriil warka siduu igu celiyey ee uu igu waday waxaan mooday buu nebigu leey in la leeyahay jaarku ha isdhaxlo innagana waxaad arkaysaa kii beerta lahaayo ka kale ku durkayo kii guriga lahaayo guriga kale ku durka waxaynu isku durgiyo isboob iyo xoog iyo qofkan kugu xiga inaad wax ka qaado waxa uu nebigu tilmaamay laa yzni zani xiina yzni wahuwa mumin ka zinaysanayaa ma sinaysto marka uu zinada ku dhacayo isagoo iimaan leh ka khamriga cabaya khamriga ma cabo isagoo iimaan leh ka tuuga wax ma xado isagoo iimaan leh ka wax boobayaa buu nebigu yihi walaa yantahibu nuhbata daata sharc waa inta badan qolyahan dadka xooga wax kaga qaada ama khiyaamada dowladaha haysta iyo waxa booba wuxuu nebigu leeyahy boob ma sameeyo boobkaasoo dadku isha la raaco bal wuxuu daara dhistay la yidhaahdo wa huwa mu'min isagoo mu'mina wax ma xada buu nebigu leeyay walaa yagullu guluulku waa waxa la wada leeyey sida jihaadka marka la galo fayga lasoo qaato ama khaniimada lehelo waxa la wada leeyey iyadoon dadka loo qaybin o aad qaybtaada qaadan aad adigu sii gurto yani xoolaha dawladoo kala ka mida dadkoo dhan baa ka wada dhaxaysa dabeetana aad ka qaado fa iyaakum iyaakum buu nabigu leeya xadiiku saxiixaynku ku yaalla xadiisku muxuu tilmaamayaa iimaanka iyo acmaashan inay isku xidhan tahay marka haddaad aragto acmaashan oo caadi noqotay macnaheedu waxa weeyaan dacfuliimaan baa jira acmaashan haddaynu rabno inaynu saxno dadka iimaankooda waa inaynu xoojinaa waddada ugu gooban saa daraaddeed ambiyadii ilaahay soo diray waxay u yimaadeen bulshooyin kala nooca ah. qaar dhaqaalaha ka xun yahay qaar akhlaaqdu ka xun tahay qaar siyaasaddu ka xun tahay ambiyaduna kuwaasay u yimaadeen qaar fircoon baa loo soo diray oo boqor dadka laynayaa qaar waxaa loo soo diray qoomuluudkii qaar waxaa loo soo diray nebi shacayb oo qolo mikiyaalka iyo miisaanka iyo wax ka takhfiifinaysa laakiin waxoo dhan waxaa la yidhi xaggee ka bilow iimaanka ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru maxaa iimaanka looga bilaabayaa midhaha ka dhashaa in waxa kani joogsanayaan iimaanka midhaha ka dhasha ayaa ah in waxa kani joogsanayaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa isagoo jooga agtiisa waxa lagu soo qaaday gabadh masala ilaahay rasuulkiisa iyo gabadha heblaayo la yidhaahdaa wa gabadh salaad badan oo soom badan laakiin way carab dheertay baa la yidhi jaarkay dhigtaa markaasuu nebigu yihi hiya fi naartay ku jirtaa naartay gelaysa wixii soon iyo salaad la sheegay haddana nebigu wuxuu leeyay naartay gelaysa markaasaa waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo haddana waxa lasoo hadal qaaday gabadh kale waxaa la yidhi waa gabadh soonna badnayn sadaqana badnayn salaadeeduna badnayn laakiin ninta yaree aqidka ay heshay iyo waa sadaqadaysataa jaarkeedu waa ka nabadgalaa yacni waxoogaaga yare guriga yaalla wixii ay jaarka sii siin karta ama masaakiinta siin kartana waa siisaa waana carabkeedana cidna kuma dhabto aa gabadh miskiinada carabka ka ah hiya fi ljanna buu nebigu yidhi yacni waxay tilmaamayaan bay culammadu yidhahaan axaadiista tani salaaddii iyo soonkii iyo cibaadaadkii hadday akhlaaqda fiicnaysiin waayaan in iyaga khalal ku jiro markaasaa la yidha naar bay gelaysa salaaduba yay badanin iyo soonku iyo tiradu yuu badana xataa inta waajibka ah hadduu yahay laakiinuu tii la rabay yahay inay dhaqanka wax ka beddelaysaa la tilmaamaya si awgeed baa waxaa la leeyahay jannay gelaysa xadiidka imaamu axmed baa wariya waana saxiix baa culamadu ku tilmaamaysa idan ayuha alaxiba wa soo koobayaa ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka mu'miniintee liibaanay waxaa lagu sifaynaya inay yihiin kuwa cibaadadooduna fiicnaatay midhihii cibaadada ka dhalanaya dhaqanka iyo akhlaaqdaana ay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 inuu iimaanku labadaba dhalo qad aflaxa almu'minuun baa la yidhi iimaankaa la sheegay wuxuu dhalayo ee ka soo baxayaa ah dhaqankan fiican iyo cibaadadan fiican kuwaasaa ilaahay yidhi waa kuwa jannatulfirdowsa dhaxlaya ayuha alaxiba nebigu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkaahi dhaqan wanaaggiisa iyo akhlaaq fiicnidiisa inuu ku gaadhayo darajada kuwa saa'imiinta ee qaa'imiinta ah kuwa maantiina salaad u taagan maantiina soon u taagan habeenkiina salaad u taagan boosaskay gaadhaan dadka akhlaaqda fiican lena way gaadhaan buu nebigu leeyay dii dhaqankaagu uu fiican yahay waxaad la baratami kartaa dadkaa zuhaadda ah ee inta iska zaahideen habeenna salaadunu taagan maalinna maxay salaad u taagan habeenna salaad u taagan maalinna soon u taagan ee zuhaaddaasi ayaad la baratami kartaa bixusni khuluqik waxaan ku soo koobayaa markaa akhlaaqda aynu ka warramaynaa waa hamarada iimaanka iyo cibaadaadku ay dhalaan waxaan ku gebagabaynaynaa waana wax la baran karo halkayba dadka badhina yidhaahdaan waan anugu waan cadrhab badnoo qof casabiya baan ahay yees dadku wuu kala degan yihi saa ilaahay u abuuray waa dhab dadku wuu kala fahmo badan yahi saa ilaahay u abuuray waa dhab dadku wuu kala deeq badan yahi sida ilaahay u abuuray laakiin haddana waa la baran karaa ninkii wafdigii cabdulqays ka tirsanaayee nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu ku yidhi laba dhaqan oo ilaahay iyo rasuulkiisuba jecliyiin baad leedahay markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waa maxay ma laba dhaqan oo wuxuu u sheegay alxilmu walanaa dulqaad iyo kaadsiiyo riwaayaadka qaarkood say tilmaamayaan kaadsiino qof wax hubsada dulqaadna leh markaasuu yidhi ma laba anigu aan la imi baa mise waa laba ilaahay ugu abuuray nebigu wuxuu yidhi waa laba adiga ilaahay kugu abuuray dhaqan ahaan u dhalatay waa dhabo dadka qaar sidooda biyo madaadsha u ah qaarna waa layli buubaa dadka badh waa soo reermiiga ma kala taqaanin awrka yaree la laylya hadda dee sanqadhaa laga ilaaliya haddii uu weel sanqadhaya ama wax sanqadhaya la saaro uu jejabinaya waa la buubaya laakiin reerku gurgurshaah ama hayin ama awr buu leeyahay farsamo oo degan oo waxaa reerku site ee dhan la saariya carruurtaba biraha yaryar iyo weelka iyo waxaan sanqadhaya qalaxqalaxloo dhan iyo carruurta iyo waxaasoo dhan awrkaa guradiisaa la saara waayo waa awr hayinoo waxaasay ma dhaqaajiyaan marka dadku sidooda ayaa badhhayinkaa u yihi ilaahay ku abuuray dadka badhna marka hore yihiin layliga buubaalka ah laakiin layliga buubaalka hadde waa la tababari karaa haddii muddo lagu wado isna wuxuu noqonayaa marka dambe maxay hayin si awgeed buu nebigu wuxuu yidhi inama alcilmu biاtacallum wainama alxilmu biاtaxallum waman yataxara alkhayra yucط nebigu wuxuu tilmaamayaa war cilmigu barashu ku yimaadaa dulqaadkuna dulqaad isbaris buu ku yimaadaa nafta inaad train garayso waxaa laga yaabaa marka hore inaad murqiyo burayn laakiin haddaad meelahan lagu cayaaro gasho berri wuxun baa lagu arkaya adigoo maxay murqiyo goostay socanka ma aha training baa soo saaray naftuna waa sidoo kale naftana haddii tababar la geliyo way qaadataa sidaa jidhkaaga sare haddii tababar lagu geliyo uu qaadanayo dadka barhba inta laga kuwa feedhfeedhtama eh, intan sare waa dad waaweyn laakiin labaa din oo dhuudhuuban bay leeyihin waayo xagga hoose tirinkooda kuma jiro kuwa kubadda cayaara haday garanka iska bixiyaan waa feedho yaryar inta sare laakiin labaa din oo burburan bay leeyihin waayo intan baa laga tiringarayay kuwan taniska cayaara maaragta labada gacmood way kala weyn yihiin gacantu baasha ku cayaaraabaa ka weynta kale way kala xoog bataan oo tanbaa dhisantaa bini aadamku waa saa loo tiringareeya markaa dhaqankuna waa sida loo tarengareeyo iska sii daada tani ma socoto caruurtan la sii daynayo iska daa wuu caqliyaysan iska wuu caqliyaysani ma jirto qofka bini aadamkaa waa in la tarengareeyaa la tababaraa ilaa iyo hayinka ka noqonayo jidka ka qabsanayo markuu yaryar lagu soo bilaabaa schooling systemka waxaa rasmiga laga rabaa waa in qofka la tababaro saa daraaddeed baa waxaa la idhaha wasaaradda maxay waxbarashada iyo wasaaradda barbaarinta iyo barbaarinta waa maxay waa wasaarat atarbiya iyadaa ka muhiimsan tacliimka tacliima am soo saaraynin akhlaaq soo saaraynin faa'iida ma leh macluumaad madaxa lagu guray oo aan dhaqanka waxba ku lahayn qiimo badan ma leh diin madaxa lagu shubto ee aan dhaqanka ka muuqanayn qiimo badan ma leh wixii laga rabay ma aha wax odhan kari mayno laakiin wixii laga rabay ma aha sa awgeed waxaynu leenahay waynu istreengarayn karnaa oo aamusnida waad baran kartaa oo deganaanshiyaa waad baran kartaa waa laga yaabaa qofba wakhtigay ku qaadataa inuu ka kale ka bato inta aad waxaa qaadanaysaa eh, uska imka markuu maradaada ku dhaco uska gabadhna waxa ku filan biyo yaroo cad inaad saa ku tidhaahdo badhna saabuun baa ku filan badhna saabuni kuma filan biliij iyo wax kale inaad ugu dartaaba ku filan yani uska kolbana siduu u adag yahay bay ku xidhantahy sidaa waxaa la mid ah dhaqamadeenna dhaqamada jinetikali igu abuurani waxay sababayaan markiiba biyaha yaro lagu maydhay oo qudha in yar inta lay sheegay inay markiiba ay socdaan dhaqamada laakiin u yaro baahan traininku waa inaan ilaa biliijka gaadhsiiyaa si aan qof saxanu noqon karo hadalka badani faa'iido badan ma leh war koobanoo la fahmaaba ayaa macna samaynaya warkeennoo dhammi maanta wuxuu ku kooban yahay iimaanka qofka iyo diinta qofku meesha ay ka muuqatee ka midhan dhashaa waa dhaqankiisa waa akhlaaqdiisa waa siduu aadanaha kale ula dhaqmayo waa siduu rabbigii ula dhaqmayo waa siduu xoolaha ula dhaqmayo waa siduu environmentka ula dhaqmayo iyo bi-ada ku noolyahy waxoo dhami waxay ku salaysan yihiin iimaankiisu intuu leegyahy marka iimaankeenana aan korino midhihii ka dhalanayeyna aan raadacayna inaynu xaqiijino salى اllahuma عalى muxamadi wعalى alih وصaxbi وsلم والxamdu لilaahi رab العaalamiin